بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم walaalayaal halkan waxaan idinku soo gudbinaynaa kitaabka fiqigaha bidaayat almutafaqih casharadiisii koo iyo labaatanaad oo inoo soo jeedinaya sheekh maxamed xaliik xafidahu llah falyatafadal mashkuura رحمه الله تعالى الرهن أمانة بيد المرتهن لا ينتفع به إلا المرك... لا ينتفع به waxaynu kusoo jirnay rahankii oo kitaabulbayc ka mid ah rahanku waa laba qaybood qayb waxaa la yidhaahdaa maa yaxtaaju ilaa mauna ilaa ma'uuna waa wax u baahan in kharash lagu bixiyo qaybna waxaa la yidhaahdaa maa laa yaxtaaju ilaa ma'uuna shayga rahanta waa macruuf oo wala la garanayaa oo intaad qof wax ka qaadatid ayaad odhanaysaa waxaan rahmad iga hayso soomaha intaan kuu keenayo wixii aan kaa qaatay marka shayga rahanta ee la dhigayo ee cid loo dhiibayo alaab aad ka qaadanayso ayaa laba u qaybsamaya maa yaxtaaju ilaa ma'uunatin wamaa laa yaxtaaju ilaa ma'uuna wax u baahan kharash iyo waxaan u baahnayn aan kharash u baahnayn oo waxaa loo jeedaa yacnii qofkii loo dhiibay ee hantidan loo dhiibay wax uga baahan inuu kharash geliyo iyo waxaan uga baahnayn inuu kharash geliyo soo ma kharash uma baahna inuu isaga geliyo soo ma waxna inuu kharash geliyo ayuu uga baahan yahay waxa marka u baahan in kharash qofkan uu geliyo waa laba nooc maa yaxtaaju ilaa ma'uuna nawcaan waa laba nooc nooca koowaad xayawaanun markuubun wa maxluubun xayawaan la gaadiidsanayo iyo mid la lisayo oo caana loo irmaan labadaasuu noqonayaa dee kaasi muxuu u baahan yahay kharash buu kaaga baahan yahay soo maaha qof baa wax kaa qaatay rahan wuxuu kuugu dhigay rid dhashay buu kuu keenay ama tulud dhashay buu kuu keenay marka tuluddaa dhashay iyo ridaa dhashay iyo neef faras buu kuu keenay soo kharash uma baahna intay rahmadda aad u haysid waxay ku noolaadaan caws bay doonayaan oo biyay doonayaan oo dhaqaalay doonayaan soo maha kaa marka waxaa la yidhaahdaa waa rahan u baahan maxay kharash u baahan soo ma iyo wixii aan ahayn wamaa laysa bimarkuubin walaa maxluubin waa ka hore cagsigiisa waa rahan laakiin gaadiid la raacana maaha neef xoola ahoo caanihiisa la listana ma aha tusaaluhu waa kalcabdi wاlamati iyo wadaari wax la mida ah. ama waa guri ama waa adoon ama waa adoon iyo wax la ah laa yajuuzu lilmurtahini an yantafica bihi uma banaana markaa qofkii inuu ku intifaaco ilaa ka dambe wey hadde ka dambe inuu ku intifaaca lama ogola inuu iska hayaa doonayaa ilaa uu maaragtay ninkii iska lahaa uu weydiisto idan iyo fasax weydiisto idan iyo fasax inuu weydiisto mooyaane hadduu idmo waa ku intifaacayaa haddii aan u idminna kuma intifaaci karo waa ku intifaacaya hadduu idmo haddii aan u idminna kuma intifaacayo noocaasi waa maxay waa nooca u baahan maxay kharashka isagoo laba loo kala qaaday nooca labaad waxaa la yidhaahdaa maa laa yaxtaaju ilaa ma'uuna waa rahaan aan u baahnayn maxay maxaan u baahnayn kharash uma baahna la soco darsiga kharash uma baahna waa kadaari waalmataac tusaaluhu waxaa weeyaan kadaari waalmataac sida daar iyo guri ama jago iyo alaabo oo kale weeyaan meeshii saasoo kale ahayd uma banaana qofkii haddii alidmay murtahinka ahaa erhantan haysta inuu ku intifaaco uma banaana isaga wuxuu yidhi sheekhu marka arrahanu rahantii amaanatun ammaano weeye waxaa jirta wax la yidhaahdo yaddu damaan iyo yaddu amaana yaddu damaan iyo yaddu amaana kitaabulbaycu waa kitaab ballaaran kutubta ugu adag buu ka mid yahay fiqiga qofku hadduu fahmo mucaamalaadka o dhan buu fahmayaa markay rahantu waxaa la isweydiiyaa ma yadu damaan baa mise waa yadu amaana yadu damaan qofku waxaa looga jeedaa gacantu waxay qaaday hadday xumayso iyadaa daaminka ah soo maaha gacantu waxay qaaday hadday xumayso yaa daaminka ah iyadii soo mahade markaa mise waa yadu amaana oo marka ugu horeysa loo dhiibayaba qofka kan rahanta gacantiisa gelidda ay gelaysay maxay ku tahay ma ammaanay ku tahay mise daamin bay ku tahay waa fahamti soo marka waxaa la yidhahdaa waa yadu damaan yadu amaana weeyaanoo haddii qofkaasi aanu waxaa dayicin oo su u xifdinaya u ilaalinayay iskii waxaa u talfay waxaasi iskii u baaba'ay damaanadiisii baa lagaa rabaa la odhan maayo waayo marka hore maxay ahayd yadu amaana bay ahayd soo maha yadu damaan ma ahayn saasuu sheekhu wuxuu u leeyahy marka arrahanu rahantu amaanatun amaana weeye ammaanadaasoo biyadi lmurtahin kii loo dhiibtay ee raxmaddan loo dhiibay gacantiisa ammaano ku ah laa yantaficu kuma intifaaci karo bihi isaga ila almarkuuba wixii la gaadiidsanayey mooyaane iyo walmaxluub iyo wixii cana laga lisayey intifaaciisuna wuxuu ku kooban yahay biqadari nafaqatihi nafaqada iyo masruufka uu waxaan masruufay qadarkiisa in la eg waayo haddaan labadii la masruufin waa baktinayaan soo marka weligiis kama gaadisan karee ninkani neefka kan uu caanaha ka maalayo ama faraskan ama awrkan uu gaadiidsanayo waa quudinaya soo quudintaa uu quudinayo ee kharashkaa ka gelaya isaga ayaa xag kalu ka isticmaalayaayo hadduu caana leeyahayna caanuu ka dhamayaa haddaanu caana lahaynna waa gaadisanaya soo mahadi laakiin gaadiidsiga iyo caanaka dhamiddaasu waa inay ku kooban tahay maxay waxa ka gelaya ee kharash ah waxa ka gelaya ee kharash ah waa inay ku kooban tahay taasaa la sheegaya wixii ka ziyaado ah wixii ka gelaya ka kharasha idan buu u baahan yahay soomaa <coughs> idan buu u baahan yahay waay adaabitu haaliu daabidka saddexaad man qabada alcayna qofkii shay cayn ah shay qofka qabtoo guddooma lixadi nafsihi naftiisa inuu u dheegsado waxa kan qofkii u qaatashay oo wadacaa hadhow sheegta aradda inuu shaygii celiyey laa yuqbalu la aqbali maayo qowluhu hadalkiisa ilaa bibayinatin caddayn inuu keeno mooyaane halkan wuxuu ka hadlayaa qof baa wuxuu kaa qaatay toosh maalan qof baa wuxuu kaa qaatay maro marada tan aan kuu soo hayo waa kuu soo celinaya kabahan waa kuu soo haynaya waa kuu soo celinaya digsigan iyo mafalaastan ama waxan uu kaa qaato qofkii suu usoo dheefsado hadhowba wuxuu ku yidhi waa kuu soo celiye wixii adiguna maxaad og tahay inaanu kuu soo celin sooma war iimaadan soo celin baa tidhi warkiisa qofkaasi la aqbali maayo ilaa uu keeno maxay markhaati caddaynaya shaygii uu kaa qaatay inuu maxay kuu soo celiyey haddii markhaatigii la waayo maxaa la yeelayaa yaa ka jawaabaya yaa ka jawaabaya eh, fadal kee la dhaaranaya adaa dhaaranaya adiga waxaad ku dhaaranaysaa qofkaasi shayguu kaa qaatay inaanu kuu soo celin albayinatu cala almuddaci walyamiinu cala almuddaca calayh soo ma bayinadii waxaa weeyaan kii wax sheeganayaa laga rabaa yemiintiina maxaa laga rabaa kii loo sheeganayay war adigu ku dhaaro ninkaa inaanu kuu keenin waxaa mar hadduu isagii leeyay waa u keenay markhaati waayey adigaa maxaa lagaa rabaa inaad ku dhaarato inaanu waxaa maxay aanu kuu keenin wuxuu yidhi man qabada qofka guddoomo oo qaata alcayna shay cayntii qofkii qaata shay buu qaatay muxuu qaatay lixadi nafsihi naftiisa inuu u dheefsado wadacaa wuxuu markaa sheegtay arradda inuu shaygii celiyey laa yuqbalu la aqbali maayo qowluhu hadalkiisa ilaa bibayinatin markhaati inuu keeno mooyaane markhaati inuu keeno mooyaane warkiisa la aqbali maayo waxaas waay haaminan baabka sideedaad baabu adamaani waalkafaala ay haadaa kani baabun wuxuu baab u yahay fii bayaani axkaami adamaan damaanka axkaamtiisa caddaynteed iyo walkafaala kafaalada axkaamteeda caddaynteediibuu baabkani baabu yahay waxaa jira kafaalada iyo damaanku faariq baa udhexeeya halkaa u fiirso damaan maxaa la yidhaahdaa damaanad maxaa la yidhahdaa kafaalana maxaa la yidhahdaa damaanad waxaa la yidhaahdaa qofkii maal damaanad qaada qofkii maal damaanad qaada oo qofka kan waxa lagu leeyahay ee hanti ah anigaa ka damaanad qaaday oo maanta wixii ka dambeeya la ii raacdaa qofkii yidhaahda sharciga magaciisu wuxuu u yaqaanaa daamin marka daaminku waa kee waa qofkii hanti iyo maal mood ah damaanad qaada kafaalana waxaa la yidhaahdaa ama kafiilba waxaa la yidhaahdaa qofka qof nool kafaalo qaada halka farqiga udhexeeya soo maa midna waa maal iyo wax moodoo la kafaalo qaaday midna waa maxay dad iyo bani aadam la kafaalo qaaday qofkan anigaa kafiilka ah waxaan qofkan loo haysto maalinta loo baahdo aniga ayaa keenaya ha la sii daayo hebel qof baan halkaa mara hebel waa ti shala la xidhaye uwaa ka soconaye hebel baa soo damiintay soo lama dhaho ya hebelkaa baa soo damiintadaasa sharcigu wuxuu u yaqaanaa kafiil buu u yaqaanaa afan sooma qofkaasi wuxuu ku joogaa qofkaas kafiilkii kafiil buu ka noqdayoo qofkaasoo kafaaladiisa ku joogaa marka hadday dad tahay wax khuseeyana waa maxay maxaa la odhanayaa kafaala haddii ay tahay maal wixii wax khuseeyana maxaa la odhanayaa damaanad baa la odhanayaa damaanad baa la odhanayaa waxaa jira cuquudu waxaa jira marka laga hadlayo cuquuda iyo ashyaada la damaanad qaadayo saddex qodob baa u sala baa la yidhahdaa waaa'iq lcuquud wax lalabaa jira heshiisyada la gelayo saddex qodob baa u gundhig ah mid waxaa la yidhaahdaa addamaan midna waxaa la yidhaahdaa alrahan midna waxaa la yidhaahdaa ashahaada saddexdaasi waa waaa'iq lcuhuud waxyaalaha cuquuda waaa'iq lcuquud heshiisyada la gelayo waxyaalaha adkeeya ee suga waxaa ka mida koow waa damaanada laba waa rahanka saddex waa markhaatiga saddexdaa qodobi laba xikmadood bayna u taagan yihiin maalan damaanadda iyo rahanku addamaanu warahan waxaa loo dhigay oo sharciga loo saleeyey likhawfi liflaas waxaan inaan haddii alidmaayo la baabi'in baqdin laga baqayo qofkan hantidiisa iyo qofkan xoolaha uu leeyahay inaan la baabi'in oo lagu ciyaarin ayaa shareecadu waxay u dejisay damaanad iyo rahan somaadan garan markhaatigana maxaa loo dejiyey waxaa loo dejiyey likhawfi aljuxuud iyadoo laga baqaya maxay dafiraad dafiraadka baqideed ayaa maxaa loo dejiyey markhaati soo maha damaanad iyo rahanna waxaa loo dejiyey ka baqid qof hantidii inay cidlo ku baaba'do sidaa awgeed ba waxaa la yidhi qofkii wax lagu ogaayo adaa damiinka ah rahan qofkii qof xoolihii qaadanayo rahmad iska dhig soomaadan garan marka labadaas maxay u yaalaan adamaanu wاrahanu waa likhawfi اliflaas markhaatigiina muxuu u yahay likhawfi اljuxuud iyadoo laga baqayo dafiraad inay meeshii timaado marka iminka markhaatidunbaa maqaalka kale cuquudda iyo heshiisyada wax la kala gelayo saddex qaybood bay u salaysan yihin waxaa aynu sheegayno hadda kitaabka kuma qornaa laakiin waa inaad ogaatid waa lagaba maarmaan waayo hadda kitaabkii maalmo ayaa dhexda ka baxay an akrin jirnay mudduu ka maqnaa soo maa waa in laguu soo celiya marka baaxaddi kitaabka la soo geshid saddex qodob ayaa cuquudda ku salaysan tahay saddexaas u qaybsantaa mid waxaa la yidhaahdaa laazimu arafayn laazimu arafayn midna waxaa la yidhaahdaa jaaizu arafayn jaa'izu aarafayn midna waxaa la yidhaahdaa jaa'izu min araf wa laazimun min araf haddaan ururino heshiisyadan dadku kala gelayaan ee mucaamalaadka khuseeya laba qof baa wada gelaya somaa heshiiska meela sotaa horta laba qof ama laba qola heshiiska wada gelaysa sooma waxbaa lakala qaadanaya waxba lakala heshiinaya heshiiskaasi laba meelood soo kama socdo ya heshiiskaa labada meelood ka socda mar wuxuu noqdaa laazimu طarafayn marna wuxuu noqdaa jaa'izu طarafayn marna wuxuu noqdaa laazimun min طaraf wa jaa'izun min طaraf darafka la sheegayo waa labadii qolo ama labadii qof ee heshiiskan wada gelaysa soo ma maalan ta hore laazim qof baa wuxuu doonayaa inuu qof guri ka kiraysto qof baa muxuu doonayaa inuu qof guri ka kiraysto labada qof ee guriga kala kiraysanayaa way isu imanayaan waa laba daraf soo daraf gurigii yani dhinac gurigii doonaya iyo dhinac gurigii laga doonayo soo maa mayla socotaa horta heshiis bay wada gelayaan soo maa gurigaa naga kiree bil laba bilood saddex bilood naga kira baa la odhanaya ma waxay bil u yartahay heshiiskaa la gelayo ee ka guriga doonaya iyo ka laga doonayaa dhex maraya magaciisa waxaa la yidhaahdaa laasimu tarafayn waa heshiis labada dhinacba laasim ku ah oo hadduu mar xidhmo qofna aanu ka bixi karin ma fahamta laasim waxaa loo yidhi kii kiraystay iyo ka laga kiraystay labada midna kama bixi karo somaadan garan anigu waa ka baxay gurigaan kaa karaystay oon ku heshiinay oo aan kala saxeexanay ka baxay socon maysa dee heshiisku waa xidhanya kii guriga laga karaystay heshiiskii aan kula galay ka baxay oo gurigii waxaa weeyaan karadiisii ka noqday ma soconayso mar haddii lakala kala karaystay lacagtii la kala guddoomay la kala qaatay ilaahu yaanu soo degin xataa kii laga karaystaye laazimu arafeyn lagama bixi kara isaga kaa maxaa la yidhahdaa laazimu arafeyn labadii darafba muxuu ku yahay laazim kama bixi karo ka labaad waxaa la yidhaahdaa kaas cagsigiisu wey jaa'isu arafayn labadii darafee heshiiska wada gelayay mid waliba maxaa u banaan inuu ka noqdo mid waliba maxaa u banaan inuu ka noqdo maxaa la yidhaha magaciisa jaa'izu arafayn yani mid walba waxaa jaa'is u ah inuu ka noqon karo sooma darafkiisa kaasi waxaa maxay waa shirkadii shirkadii laba qofaa lacag isku darsaday boqol kun iyo boqol kun baa laysku darsaday kabar baa loo furtay aan ganacsanno bil markii la ganacsaday faa'iidadu yaraatay baa qof wuxuu yidhi anigu waxaan rabaa labada qof waxay ku heshiye hal sano lacagtaa intaanu ku ganacsano aan lacag fiican ka dhalino bishii ugu horraysay qof baa ka khanaaso wuxuu yidhi anigu waxaan doonayaa boqolkaygii inaan helo shirkadii ka noqda kuma jiro anigu xaq buu u leeya waa la siinaya marka waa jaa'isu tarafayn labadii daraf heshiiskan wada galeen maxaa u bannaan heshiiskii shalay ay wada galeen maanta inay inay ka noqdaan ka maxaa la yidhahdaa jaa-izu waa sida shirkada iyo waxyaalaha shurkada ah iyo waxyaalaha wakaalada ah qof baa qof wakiishay markaasuu le wakaalashadii aan ku wakiishay waa ka noqday mid kaloo wakiilanaya afaanta soo ma waa jaa-izu baa qaal dhaha mid baa jira saddexaada maxaa la odhanayaa jaa min arafin walaazimun min arafin labadii qole ee heshiiska wada gelaysay qolana waa u banaan tahay inay ka noqoto qolana inay ka noqoto uma ma banaana sooma aragti rahanka oo kale wey marka masalada waxaan meesha u keenay waa maxay mid baa inagu jirto maxay ah rahmad rahanti ah rahantu qofkii labadii qof midna rahantuu soo dhigay oo buu keeno waxbuu qaatay midna maxaa la siiyey rahantii baa la siiyey soo ma labadaa qofi kii rahanta la siiyey waa ka noqon karaa wuxuu dhihi karaa war rahmadna kaama rabee iska qaado waxayga waqtigaa resha ii keen waxba rahmadna ha dhigane kii laakiin qaatay ee rahanka dhigay ma dhihi karo ii soo celi raxmadaydi ilaa uu keeno maxay wixii u qaatay marka labada nin kii xoolaha lahaana xaggiisa jaa'is bay ka tahay kii kana maxay maxay ka tahay laazim bay ka tahay soo ma ma bixi karo taas waxaa la yidhahdaa maxay laazim jaa'isun min arafin walaazimun min arafin haye kii kuwaad muxuu ahaa kii kood muxuu ahaa laazimu طarafayn kii labaadna jaa'izu طarafayn kii saddexaad jaa'isun min طarafin wa laazimun min طaraf saxiix waaye intaasaad cuquudda weligaa ku ilaalinaysaa marka ku ilaali cuquudda wa fiihi waxaa ku sugan daabidka kan arbacatu dawaabida afar afar baa ku sugan afar daabid baa ku sugan waaya addaabit alwalu daabidka u horeeya damaanka oo kale suuraddiisa aan sheegno qaabkiisa damaanka maalan ninka la yidhaahdo gabadha la yidhaahdo faadumo ayaa waxay dayn ku leedahay gabarh xaawo la yidhaahdo faaduma waxay dayn ku leedahay xaaway dayn ku leedahay waaya gabadhii faadimo ahayd ayaa waxay tidhi xaaway wixii aan kugu lahaa ee deynta ahaa isii qof kalaa gabarh kalaa soo hadasho zahra la yidhi halkan fadhida waxay tidhi wixii aad xaawo ku lahayd faadimoy anaa ka damaanad qaaday maanta wixii ka bilow anaad igu imaanaysaa taa maxaa la yidhahdaa gabadha faadimo hantidii ay lahayd ee xaawo ku lahayd sahraa ka damaanad qaaday soo maaha maal buuna waxaas ahaa taasi marka waa maxay wa jaa'izu tasaruf baa la dhahaa waa tasaruf bannaan daynkaa caynka ah waa tasaruf bannaan weeyaan tasaruf bannaan weeyaan xukunkiisa shareecadu waa bannaan yahay waliman jaa'a bihi ximlu baciirin wa ana bihi zaciim yani zaciim bimacnaa daamin weeye qofkii la yimaada ninkaa keena hawsha galay waxaan siinayaa maxay ximlu baciirin wa ana bihi zaciim awr xamilkii wax la eg baan siinayaa anigaana daamin uga ah soo ma aragta rasuulkuna wuxuu yidhi sal alay wasalam azaciimu haarimun qofka daaminka ah wuxuu damaanad qaaday isagaa magdhabaya buu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu calayh waaya arkaanu arkaanu damaani arbaca damaanka arkaantiisu damaanadda arkaanteedu waa afar midda koowaad daaminun waa mid wax damaanad qaaday ka labaadi waa madmuunun madmuun waa wax la damaanad qaaday madmuun waa maxay waa wixii la damaanad qaadoo dayntii ah ka saddexaad madmuunun canhu madmuunun waa mid laga damaanad qaaday canhu xaggiisa kaasna waa iyo waa shaksigii wax laga dulqaaday soo maa madmuunun canhu isagaa wax laga damaanad qaaday madmuunun mid loo damaanad qaaday lahu isaga waa saaxibulmaalki kaasina kii maalka lahaa muxuu yahay madmuunun lahu kii maalka laga dulqaadayna madmuunun canhu wixii la damaanad qaadayna madmuunun qofkii damaanad qaadayna daaminun soo ma aragta afartan waa in la helaa daaminun rukniga koowaad waa daaminkii oo waa qofkii waxaan damaanad qaadayey rukniga labaadi madmuunun waa wixii la damaanad qaaday oo maxayah dayntii madmuunkaasi waa maxay waa dayntii lagu lahaa qofka ka saddexaadi madmuunun canhu madmuunun mid laga damaanad qaaday canhu xaggiisa ka faraadi madmuunun mid loo damaanad qaaday lahu isaga oo lagu yidhi wixii aad hebel ku lahayd anigaa maxay ku siinaya weeyaan waa saaxiibu daynki wey anaa ku siinaya la yidhi weeyaan afartaa rukni waa in la helaa meeshii marka adaabitu thaani daabidka labaad lirabbi alxaqi ay lirabbi lmaali maalka qofkii iska lahaa waxa uu leeyahay mudaalabatu daamini kii waxaa maalkiisa kii damaanad qaaday inuu weydiisto awilmadiini ama kii deynta uu ku lahaa uu weydiisto halkan masalo keena wuxuu leeyahay arkaantii marka laguu soo sheegay qofkii maalkan lahaa ee hantidani ka maqnayd wuxuu leeyahay inuu xoolihiisii u raacdo kii damaanad qaaday ama uu u raacdo maxay kii marka horeba uu ku lahaa soo ma lirabbi alxaqi ay lirabbi almaali maalka iyo hantidan kii iska lahaa ee xaqa u lahaa wuxuu leeyahay mutaalabatu inuu doono xoolihiisii ka dalbo addaaminu kii damaanad qaaday aw amase almadiinu daymaysnihii kii daymaysnaa ee deynta lagu lahaa inuu ka damaana inuu weydiisto ayuu xaq u leeyahay uu yidhahdo haddii alla idmaayo waxaan doonayaa maxay labadaba u bannaantah inuu yidhaahdo anigu waxaan rabaa nin yahow daaminka ah deyntii aad damaanad qaaday ayaan kaa doonayaa adigaa qofkan iga fujiyey maalintii anigu waxayga waa ka qaadi lahaa hadduu markaa u oofiyo oo uu siiyo waa runtaayo ho hadduu yidhaahdo waa war fiican sooma haddee hadduu u oofin waayo ma wuxuu xidhayaa kii u damaanad qaaday mise muxuu samaynayaa wuxuu xaq u leeyahay kii hore ee waxa laga dulqaaday inuu doonto oo haddii alla idmaayo markaa isagii uu ka soo qaato dayntii uu kulahaa ka soo qaato waay adaabitu haaliu daabidka saddexaad arkaanu lkafaalati halkaa muxuu kaga soo baxay muxuu ka soo baxay hadda damaanadii kafaaladii waata arkaanu lkafaalati kafaalada arkaanteedu hee arbacatun afar weeye ko kafiilun mid kafiil ah kafiil waa maxay waa kii kafaalo qaadaya sooma waxa kan daamin buu la mid daamink buu la waa kii waxaan kafaalo qaaday kafaaladuna waa shay dee sharciga ku suganoo waa shay jaa-isu tasaruf oo shareecada ku bannaan oo alle subxaanahu wa tacaala waatuu qur-aanku yidhi qaala lan ursilahu macakum xataa tu'tuunii mawhiqan min allah lata'tunanii bihi ilaa an yuxaata bikum alla waa tiri subxaana wa tacaala marka kafiil waa inaad keentaan kafiil haddaad kafiil keentaan waa aqbalaya warkii makfuulun makfuulna waa maxay waa maxay makfuulku waa kii la kafaalo qaaday soo maha makfuulun lahu makfuulun lahu ka loo kafaalo qaaday makfuulun mid loo kafaalo qaaday lahu isaga hantidii waa xaqlihii waaya maxaa inoo dhiman ya maxaa inoo dhiman de hawsa ka guuxinaya waxaynu sheegnay kii kafaalad qaaday iyo kii laga kafaalo qaaday iyo kii hanti waxaan lahaa ee loo kafaalad qaaday maxaa hadhay marka wixii la kafaalo qaaday dhadee ila waxba kalama hadhine bismillaah makfuulun liajlihi makfuulun mid loo kafaalo qaatay liajlihi isaga awgiiba waasna waa ma waa dayinkii soo maha waxa weeyaan waa daynka naftiisii qofkan shaksigan loo kafaalo qaato shaksiga kan kafaalaqaadka shaksiga la kafaalo qaata wey afartaa rukni ayuu leeyahay kafaaladuna addaabit raabic idaa sallama hadduu sallimo oo dhiibo alkafiilu kii kafiilka ahaa almakfuula kii muxuu ahaa la kafaalo qaaday lirabbi alxaqi xaqa kii lahaa hadduu u dhiibo bimaxalli lcaqdi bartii lagu heshiiyey bari alkafiilu kafiilku waa beri noqday ninka nin buu kafaalo qaaday soo maha wuxuu kafaalo qaaday inuu maaragtay ninkan uu kafiilka yahay uu keeno wakhtigii markii la gaaray isagoo ninkii dabada ka wada ayuu keenay ciddii xaqan lahaydna gacanta u geliyey goobtii lagu ballamayna waa keenay soo beri maa markaa isagu ninkaas idaa sallama alkafiilu kafiilku hadduu sallimo oo dhiibo almakfuula kii uu kafaalo qaaday yuu dhiibayaa lirabbi alxaqi xaqan iyo maalkan qofkii lahaa bimaxalli alcaqdi goobtii iyo bartii lagu heshiiyey bari alkafiilu kafiilkii muxuu noqday waa beri noqday marka waxaa isku mid ah kafiilku hadduu isagu makfuulkii dhiibo ila hadda hal suura keliyu inoo sheegay mogta hadda muxuu inoo sheegay kii ninka kafaalo qaaday ayaa ninkii isagoo dabada ka wada keenay soo ma suuradaasuu sheegay suuro kale jirta uu ku beri noqon karo suurada kale uu ku beri noqon karo waxaa weeye kii la kafaalo qaaday ayaa isagoon kii kafaalo qaaday uba tegin waktigii markii la gaaray isagaa isa soo kaxeeyo meeshii iskeenay ma fahamti soo ma meeshii hadda maxaa ka maqan oon joogin kafiilkii baa maqan soo ma makfuululahugii makfuulkii kii la kafaalo qaaday ayaa intuu isgartay isagu oo ninkii ku kafaalo qaatay ha ceebayn is yidhi oo maalintii abaalkii kuu galay ayaa su isu soo waday muxuu yimi meeshii buu yimi oo markaasna maxaa noqday berial kafiilu dhade kafiilkii muxuu noqday markaa beri buu noqday markaas waayo asalku maxay ahayd asalku waxay ahayd kafiilku xilkii saarnaa inuu guto soomaahay xilkii saarnaa hadduu guto ninkii keeno iyo hadduu ninkiiba iskeeno xilkii mar marar waa gudmay sooma hade markaa marar waa gudmay waaye waxay la mid tahay taasi qofkii daynta xagga deynta daaminka markaynu ka hadlaynay haddii ninkii ninkii maalkii lagu lahaa damaanad qaaday uu ka soo qaado uu keeno maalkii hadduu keeno iyo hadduu kii maalka lagu lahaa uu isagu intuu maalkii qaado kii lahaa u geeyo labadaba daaminkiiso beri maaha ya taasay iyadun la mid tahay weeyaan taacan baabu xawaala xawaaladii ayuu baabkani baab u yahay wixii laysku xawilayay iyo hantidii xawaaladu asalkeedu waxaa laga keenay mushtaqatun min ataxwiil kelmadaasi waxaa laga soo qaatay marka ugu horeysay min ataxwiili wax la xawilo ayaa laga soo qaatay waayo waxaa looga soo qaatay liannahu taxwiilu dayni min dimatin ilaa dimatin waa taxwiilu dayni dayn lagu xawilo min dimatin dimo iyo qof naftii baa laga xawilay xaggee lagu xawilay ilaa dimatin qof kale dimadii baa lagu xawilay soo maa taasaa la yidhaahdaa ilaa dimatin ukhraa xikmadda ku jirta ilaahay baa garanaya laakiin fuqahadu waxay yidhaahdaan waa irfaaqun bayna annaas dadka dhexdooda oo loo tudhayo wey dadka loo tudhaya oo loo naxariista iyo macaamalaadka inay isu sahlaan iyo wixii la midka ah. arkaan bay leedahay arkaanteedu waa lix lixdaa hadduu qofku fahmo iyadoo dhan waa fahmaya rugniga koowaad muxiil baa la muxiil muxiilun af soomaaligu waa wareejiye waa qofkii wax xawilayey xawaalada amsta arkaan shuruudu hadda idin qoraya laakin arkaanta idinka idin qori maayo arkaanta anaa kusoo qortay arkaanta idin qori maayo idinka soo ma lakin anaa kusoo qortay arkaanta idin sheegaya rugniga koowaad waa maxay muxiilun muxiil af soomaaligu waa maxay waa xawile waa kii waxawilayey kii waxawilayey ama wax wareejinayey rukniga labaad muxtaalun muxtaalun muxtaalku waa maxay waa kii la xawilayey la wareejiye waa xawile iyo la xawile muxtaalkuna waa maxay waa kii la xawilaya waa la xawile wey ama la wareejiye ka saddexaad muxaalu calayhi waa ka lagu wareejinayo muxaalu calayhi waa maxay muxaalun waa ka lagu xawilayo calayhi dushiisa hadda maxaanu sheegnay kii xawilayey iyo wixii la xawilayey iyo ciddii lilmuxtaali muxtaalku muxuu ahaa muxtaalku mu haddaynu sheegayna maa muxtaalku ya la xawilay soo maa daynun lilmuxtaali daynun lilmuxtaali qofkan la xawilayo waa inuu dayn ku leeyahay cala almuxiili kii xawilayey afan soo maa qofkan la xawilayo waa inuu dayn ku leeyahay maxay kii maxay xawilayey arkaanta xagga daban baad ka fahmi doontaa halkaa waa intee shardi afar ka shanaad wa daynun lilmuxiili wa daynun lilmuxiili cala almuxaali calayhi wa daynun lilmuxiili cala almuxaali calayhi waa inuu dayn ku leeyahay qofkii muxiilka ahaa muxiilku waa kee muxuu aha waa kii u horreeyey muxuu ahaa xawile sooma kii wareejiyaha xawilaha ahaa waa inuu isna deen ku leeyahay cala almuxaali calayhi kii lagu xawilay ninkan kii lagu xawilay ka lixaad siiqatun siiqo iyo hadal haddee waa ard qorne soo lix maaha lixisoo ekaaday soo maha waa fududdahay lakiin waa fahmaysaa fiirso aan tusaaleeya gabadha la yidhaahdo faatima baa waxaa dayn ku leh gabar la yidhaahdo xawaa yaa dee lagu leeyahay faadimaa lagu leeyahy xawaa daymeyne faadimaa lagu leeyahay dayntii yaa daynta ku leh xaawaa ku soo ma xaawo waxay u timi faadimo waxay tihi faatimoy dayntaydii baan kaa doonayaay isii faadimo markaa dayn ma hayso lacag ma hayso markaa waxay tihi xaawoy walaal tagoo zahro gabadha la yidhaahdo ayaan dayntaad igu leedahay iyo in ka badanba ku leeyahay u tagoo waxaad tidhaahdaa faadumaa isoo dirtay lacagna kugu lahayde intaasaan ku lahaa anna isii ku dhaho orad ka qaado waa lagu xawilay sooma adiga waa lagu xawilay faaduma maxay kugu xawishay waxay kugu xawishay deyn ay qofkaa ku leedahay kow maxay kaloo kugu xawishay deyn adigu adyada aad ku leedahay soo maa marka saasaa looga wadaa micnuhu marka muuqaalka aad fiiriso masalada masalada markaad fiiriso waa dayn lagu gudayo dayn kale masalada markaad muuqaalkaad fiiriso maxay noqotay dayn dayn ku gud sooma dayn dayn ku gud sharcigu waa mamnuuc waa xaaraam albaycu dayni bidayni mamnuucun ila alxawaala ma fahanta qaacidadaas dayn dayn lagu gudaa waa xaaraan ilaa maxay xawaalad mooyaane xawaaladeedu waa banaanta tan hadda maxay tahay marka tan waa maxay waa xawaalad rasuulku salawatu ullahi waslm wuxuu yidhi matlu lghaniyi dulmun qof waxhaysta qofkii deen qof baa waxhaystay deyn baa lagu leeyahay qofkii deynta ku lahaabeeyo qofkaa waxhaysta deen baan kule ord u doono markaasuu meermeeriyey waa dulmi buu nebigu slat ullahi waslaamu calayh waidaa utbica axadukum calaa malii'in falyatabic haddii qof waxaysta qof kale uu raaciyo warkaasaan wax ku leeyahay waxba ma hayo u doono ka soo qaado anaa u sheegaye uu diido waa khalad buu nebigu sal yuunu diidi ha raaco ha ka doonto kii kale ee ku lahaa warkaa ma fahamta hadda ha odhanay w maadan fahmin weli se ii muuqanaysa waxyacood way soo maha weli maadan fahmin hal mar baynu ku celinaynaa marka haddaad fahmi wada nasiibkaa waay arrintu waxay ahayd shan wey arkaan lix weeye soomaa rugniga koowaad waa qof wax xawilaya rugniga labaadna waa wax la xawilayo rugniga saddexaadna waa wixii la xawilayey waa qofkii la xawilayey wixii la xawilayey wey rugniga afraad waa inuu qofkan la xawilayaa deen ku leeyahay midkan xawilaya isaga ilan qofka maxaad kula hadlaysaa haddii hadda aniga aad deen ii qabsato oo aan kula ordoo qofka u tagoo deynta ka soo qaado qofkaana aadan waxba kulahayn lahayn soobala yacni been maha wuxuu de markaa shardi waxa ah ka ii diraya anigu in qofkan idiraya uu dayn ku leeyahay waa shardi ah soo ma anna waxaa layga rabaa inaan aan dhaga dabacsanaado oo aan raaco qofkii oo maxay aan dayntii doonto waana layga rabaa marka hadda haddii aan tusaalaha ku celiye gabadh baa gabadh deyn ku lahayd labadaa qof ee deynta isku leh ayaa gabadhii deynta lagu lahaa waxay tidhi orodoo walaal gabadhaasaan deyn ku leeyahaye tayida iyo adigu leeda in ka badane ta adigu leeda in ka kaba orodoo u doono waa lagu xawilay somaa marka adiga waa lagu xawilay adigu hadda maxaa tahay marka adigu qofkaan la xawilay muxtaal baa tahy adigu muxtaal adiga magacaa waa muxtaal waa qofkii la xawilaya baa tahy qofkan aad u tihi magaciisuna waa muxiil oo waa xawilay soo maaha labadiinii deynta isku lahaa midna muxiil baa la yidhaahdaa midna muxtaal baa la yidhaahdaa waa xawile iyo la xawile marka meel baa ku socotaa soo maha de meeshaa ku socotaan qofka laguu diray aada lagu yidhi muxaalu calayhi baa la dhahaa qofka lagu diray maxaa la dhahaa muxaalu mid lagu xawilay calayhi dushiisa hadda waa fahamti soo maa kaana maxaa la muxaalu calayhi labada qodobee u dambeeya ama saddexda u dambeeya waxaa weeyaan waxay sugaysaa inaa adna kan deen ku leedahay ku xawilaya isna uu kaa deen ku leeyahay intaa intaa miyaad fahmi weyd adiga waa lagu adigana waa lagu xawilay ka waxawilaya magaciis waa maxay muxiil adiguna maxaa tahay muxtaal baa tahay ka lagu dirayna muxaalu calayhi maxaa soo haray waa laba qodob inaad adna kan ku xawilaya deen ku leedahay isna uu kaa deen ku leeyahay horinta maad fahmi weyde adna kanaad deen ku leedahay ku xawilaya isna muxuu deen ku leeyahay kaasuu deen ku leeyahay siiqaduna waa hadalkii kaasaan deen ku leeyahay oradoo u tagoo ka qaado soo hadal maaha ya hadda ma fahanta ya aye wuxuu yidhi marka rukniga koowaad muxiilun baa la dhahaa muxiilku waa maxay waa xawile soo maaha rukniga labaad muxtaalun waa maxay waa la xawile waa kii waxawilayey labadiina daynta isku labada magac baa leedihin shareecada saddex muxaalu calayhi mid maxay lagu xawilay halkaasuu fadhiya dayn baa lagu leeyahy daynun waa inay jirtaa dayn dayntaasoo lilmuxtaali ka la xawilaya uu ku leeyahay cala almuxiili kii xawilay daynun waa inay dayn jirtaa deyntaasoo uu leeyahay lilmuxtaali ka la xawilay yuu ku leeyahay cala almuxiili kii kii xawilay uu ka yimi uu ku leeyahay waayo haddii aanu kan dayn ku lahayn mana qabsadeen lamana xawileen soo ma haddee shardiga saddexaad adiga adiga warkaaga waa dhammaaday yaa isku hadhay kii ku soo diray iyo ka lagu diray soo maha daynun waa inay dayni jirtaa lilmuxiili kii maxay waxawilay uu ku leeyahay cala almuxaali calayhi kii wax lagu xawilay warka hadda ma fahanta warkaas waa fahmayaa ilaa qof maskaxdiisu biyo ka buuxaan mooyaane siiqatun siiqaduna waa maxay waa hadalkii soo maha hadalkii weeyaan waay maxaynu nidhi masaladaasi marka muuqaalkeeda la fiiriya maxay noqotay baycu dayni baycu dayni bidayn dayn dayn lagu garay soo maha dayntaan kugu lahaa ee dayntaad igu lahayda ii qabsatay ayaa waxaan kaga deen baxay mid kaloo aan dayn ku leeyahay micnuhu waa caynkaa sooma hadi daynta aad aniga igu lahaydo ii qabsatay maxaan ku dayn baxay anigu dayn aan ku leeyahay maxay qof kale maxay noqotay marka baycu dayni bidayn baycu dayni bidayni laa yajuuzu ilaa ila alxawaala ma banaana ilaa xawaalad mooyaane ma banaana soo maa xadiidkanna waa loo hayaa nebigu sal la alay slam uu yidhi qofkii wax haysta oo qof wax ku lahaa uu yidhi war ninkaa waxhaysta waxbaan ku leeya orod oo aad warwareejinta uu warwareejiyo kii loo soo diray dulmi weeye buu nebigu sal lla alay slam kii kale nebigu wuu la hadlay war adigu qofkan qofkan wax ku lahaayo haddii waxba aanu hayn oo mid kale oo wax haystay uu ku yidhi kaasaan wax ku leeya ordo u doono raac buu isnabi nebigu sal ly slam anigu waxba ma aadayo ma raacayo adaan ku aqaanaa adaan wax kugu leeyahay ciddaad wax isku leedihin aday ku jirtaa diiday ha odhan baa lagu leeyay marka wuxuu rasuulku leeyahay waidaa utbica axadukum calaa malii'in falyatabic somaar ha raaco buu nabigu ley salawatullah waslam xadiska waa muttafaq caleyh wey xitaa cumdulxkaamkuu ku yaallaa wa fiihi daabidun wa fiihi wa fiihi waxaa ku sugan wa fiihi waxaa ku sugan daabidaani laba daabid baa ku sugan taawl baycu waa kitaab dhib badan haddaad fahamtid laakiin adaa ku filan keliya inaad burburiso lafihiisa addaabit lwalu daabitka u horeeya shuruuط اlxawaalati hamsa arkaantii baynu ka soo baxnay soo maa arkaantu sheekh wuu ka tegey laakiin muhiim wey sooma arkaanta sadda arkaanta muhiim wey shuruud alxawaalati xawaalada shuruuddeedu hamsatun shan wey ko alawal u horeeya itifaaqu daynayni labada daymood waa inay iswaafaqaan jinsan xagga nawca wa sifatan xagga tilmaanta wa waqtan xagga waqtiga inay iswaafaqaan baa la adaa lacag igu leh waad ii timi qofkaasaan lacag ku leeyahay baan kuwi orda u doono aniga waxaad igu leedahay milyan qofkaasna maxaan ku leeyahay anigu shan boqol maxaa meesha ka maqan shan soo maaha labadii daymood iminka ma iskhilaafeen mise waa iswaafaqeen maskhilaafin waxaa la rabaa lacagta aan kugu leeyahay ee aniga qofka kale aad wax ku leedahay igu xawilayso waa inay tayda aan kugu leeyahay la eg tahay ama ay ka badan tahayba hadday ka badan tahay wixii ku hadhada iskale soo maha marka itifaaqu daynayn labadii daymood ee laysu kala xawilaya waa inay maxay isku mid yihiin jinsan xagga jinsiga wa sifatan xagga sifada wa waqtan xagga waqtiga waqti ahaana dee waxa weeyaan wixii inay iswada wataan oo waqti ahaan wixii waa inay ushaqaynayaan jinsi ahaan waayo cuquuddu asalkeedu waxay ku salaysan tahay ikhtilaaf la-aan bay ku salaysan tahay shuruudda sharciga waxaa loogu dhigay si maaragtay khilaafka meesha looga tuuro waqtiga iswaafaqaanna waxa weeyaan ma ansaxayso in wax hadda layska rabo lagu xawilo wax dib muxuu ahaa qofka aad uga ballanteen oo xilli dambe muddo dambe aad u qabsateen waayo waxaa kala duwan dee wakhtigoodii athaani ka labaad waa cilmu qadari kullu min addaynayni cilmu waa in aqoon loo leeyahay qadru kullu min addaynayni qadarka mid walba oo labada daymood ka mida qadarkooda waa in la garanaya waa in la garanaya aniga lacag baan kugu leeyahay adna kaasaad lacag ku leedahay intaad igu leedahay horta garan maayo waxay ahayd haye isna kaas waxbaan kuleeya waxaan kuleeya garan maayo wixii marka qadarkooda lama yaqaan soo see loo kala deen marka si loo kala deen baxo waa in la garanayo maxay labada dayn ee laysku leeya kaa adigu aad wax ku leeday iyo kan wax kugu leh qadarka waa in la garanayo haalisuka saddexaad istiqraaru lmaali maalku waa inuu sugan yahay almuxaalu alayhi muxaalu alayhiga muxuu haddan soo marnay muxaalu alayhi waa maxay kii la wareejiye soo maaha maal marka waxaa looga jeedaa yaa halka sheegay wax looga jeedo ila haddaynu sharxaynayba istiqraarulmaali maalulmuxaali calayhi haye qof baal ka jawaaba aye faatima maya waxaa la yiri istiqraaru lmaalu lmuxaali calayh maya ha sax wey istiqraaru lmaali maal waa in lagu leeyahay maxay almuxaalu calayhi ka la xawe waayo haddii kale maxay noqonaysa nin gidaar la qabadsiiya noqonaysa soo ma hadee nin gidaar la qabadsiiya baad noqonaysa sax istiqraaru lmaali <coughs> waxa weeye in maal uu sugan yahay in lagu leeyahay maxay almuxaalu calayh fatax allahu calayh ta afaraad kownuhu waa inuu yahay maalka kani mimaa yasixu waxa ay ku ansaxayso assalamu in la horumarin karo fiihi gudihiisa baabu slm soomayna soo marin salm iyo horumarin waxay ku ansaxayso inuu yahay waayo wixii aan salam ku ansaxaynin dimada ku sugnaan mayso ee haddii uu burburo qiimihiisu waa la qiimeynaya isagu keliya qodobka shanaad ridalmuxiili ridalmuxiili waxaa la shardinayaa maxay ka waxawilaya inuu raalli ka yahay soomaha kan waxawilaya oo muxiilka ah waa inuu raalli ka yahay waxa kan waayo xaqa isagaa lagu leeyahay isagaa xaqii lagu leeyahay marka haddaad tiraa war hebel waxaan kugu lahaa isii waa ku siinayaa bu igu waxbaan isku beegaya in yar ii waxba igama gelin qofkaasaan ogaya lacag inaad ku leedahay ama lacag ku haya kaasaan lacagtaa ku leedahay u doonanaya marka waa raalli ka yahay soomahad inuu raalli ka yahay wey laba qolo laakiin laba qolo raaligelintooda tixgelin ma leh hal qolo raaligelinta tixgelin bay leedahay hadda sheekh kolkan wuxuu sheegay rida almuxiil laba qoluu ka tegey wuxuu uga tegey tixgelin baana leeyahay raaligelintooda ma fahanti haddana meeshan qofka raaligelintiisu ay tixgelinta leedahay waa ayo waa kii waxawilaya soo maa ka waxawilayaa waa inuu raalli ka yahay inuu ku xawilo soo maha de cid kale kuu diro laba qolo marka raalligelintoodu ictibaar ma leh waa kuwa labadaa qolo adigan deynta leh war raalli ma ka tahay hebel baan deen ku leeyahay inaan kugu xawilaa tixgelintaasi maleh inuu ku yidhao lagama baahna kii uu deenta ku lahaa war nin baan kugu soo xawilayaaye raalli ma ka tahay tixgelin inanu taasi ma laha waa ya qofkii muxtaalka ahaa iyo qofkii muxaalu calayhiga ahaa raalligelintoodu tixgelin ma laha laakiin qofka muxiilka ah ee xawilaha ah raaligelintiisu maxay leedahay tixgelin bay leedahay sidaa awgeed sheekhu wuxuu hadda wuxuu ka tegey eh, ridal muxiil buu yidhi haday haddii ay tixgelineeda wuxuu ohan lahaa rida almuxiili wlmuxtaali wlmuxaalu calayhi buu dhihi laha soo maha marka labadaa wuxuu uga tegey kii la xawilaya lacagta u doonan lahaa iyo kii lagu xawilaya ee lacagta lacag buu ii hayaala lahaa labadaa inay raalli ka yihiin labadaasay raaligelintoodu tixgelin ma laha warkaa ma fahamta hadda maxaa tixgelin le oo keliya ya kii wax xawilaya soo maa kan la xawilayo iyo kan lagu xawilayo labadaba raaligelintoodu tixgelin ma laha labadaas adaabidu haani daabidka labaad idaa saxat alxawaalatu xawaaladu hadday sax noqoto baria almuxiilu beri'a wuu beri noqday oo waxba looma haysto almuxiilu xawilihi soo ma qof baa utii melyan baad ku lahayd war waxba ma hayee caashaan melyan ku leeyahay ordo caasho u tagoo melyan ka soo qaado waad u tagtay caasho melyankii baad ka qaadatay xawilayma waxbaa lagu leeyay marka waxba laguma laha marka wuxuu yidhi idaa saxat alxawaalatu xawaaladii hadday ansaxdo bari'a almuxiilu xawile iyo wax wareejiye beri buu noqday sooma haddi caashiran baabu sulxi sulxi iyo heshiisyaduu baab u yahay sulxigu xagga kitaabulbayc marka laga hadlayo sulxu libraa iyo sulxu lmucaawada baa lakala dhahaa sulxu libraa heshiis beriyeelid ah iyo heshiis maxay wax kala qaadasho iyo waxun su dhaafid ah sulxigaas marka waa shay jaa-is oo qur-aanku alle waatuu yidhi waasulxu khayrun suluxu iyo heshiisku waa khayr soomaalidu laakiin suluxa isdabamarinta iyo khaladka utaqaanaa soo maha sulx soomaalida qaarkeed isdabamarin iyo khalad ba utaqaana lakiin sidaa saxa waa sida sharxigu sheegaye sulxu waa shay khayr ah nebiguna wuxuu yidhi asulxu jaa-izun bayna almuslimiin ilaa sulxan xarama xalaalan aw axalla xaraaman sulxu waa shay bannaan heshiis shay xaaraama xalaalaynaya mooyaane ama shay xalaal ah shay xaaraama xalaalaynaya mooyaane wa fiihi waxaa ku sugan alaaatu dawaabida saddex daabid baa ku sugan sulxigu markuu dhowr qayb buu u qaybsamaa waxaa ka mid a qaybuhu u qaybsamo assulxu cala aliqraar heshiis asulxu cala aliqraar insha halkan ku dayna tobanka waa dhacay sallimuu cala khayr alanbiyaai walmursaliin wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd qala almu'alifu raximahu allahu tacaala caashiran baabu sulxi ay haadaa kani baabun wuxuu baab u yahay fii bayaani sulxi sulxiga iyo heshiiska baabkiisii weeyaan sulxigu sharciga waxaa la yidhaahdaa caqdun yaxsulu bihi qaطcu nisaac caqdun yaxsulu bihi qaطcu nisaac waa heshiis lagu helayo doodii jirtay ee dadka ka dhexaysay in lagu xaliyo heshiis laga helayo wey waxaana loo shardiyaa bay fuqahadu leeyihiin lafdiga sulxiga in la adeegsado waxaa u asal ah qowluhu tacaala wsulxu khayr aayadda qur-aanka u asal ah ee allah uu yidhi wsulxu khayr sulxigu waa khayr buu alla yidhi subxaanahu wa tacaala fii suurati nisa waxaa kaloo u asal ah rasuulka xadiidkiisii calayhi salaatu wasalaam min xadiidi abi daawuud iyo termidi soo saareen xasanka ahaa almuslimuuna asulxu jaa bayna almuslimiin ilaa sulxan xarama xalaalan aw axalla xalaalan xadiidkaasoo darajadiisu xasan tahay ayaa u asal ah sulxigu waxa weeyaan waxaa kaloo culimmadu ay ku tacriifiyaan mucaaqadaة yutaصalu biha ilى islaaxi bayna mutakhasimayn wuxuuna ka mid yahay baa la yidhaahdaa fuqahadu markay ka hadlayso min akbar اlcuquudi faaida min akbar اlcuquudi faahida faa'ida cuquudda iyo heshiisyada kuwa ugu faa'iidada weyn ayuu ka mid yahay sidaa awgeed baa waxaa shareecadu ay bannaysay in been la adeegsado haddii loo baahdo waxay yidhahdeen fuqahadu qofka wax hagaajinaya muslix baa la dhahaa qofka wax hagaajinaya muslix iyo sulxi baa kala jira sulxiguna waa heshiisiintii iyo heshiiskii muslixna waa ayo waa qofkii maxay wax hagaajinayey waxaa loo shardiyaa bay yidhahdeen shuruudo saddex ah shardiga koowaad an yakuna caaliman bilwaqaa'ic waa inuu waqaa'icda yani xaaladaha jira ee inuu islaaxiyo uu doonayo waa inuu garanayo an yakuuna caaliman bilwaqaa'ic shardiga labaad an yakuuna caarifan bilwaajib waxa waajibka ah waa inuu garanayo an yakuuna caarifan bilwaajib shardiga saddexaad an yaqsida lilcadli inuu uga qasdo guddoonkan uu jeedinayo cadaalad inuu uga qasdo sulxigu dadka dhexdooda yaala waxaa la yidhaahdaa shan qaybood buu u qaybsamaa asulxu bayna annaas yatanaawalu hamsa hamsata anwaac sulxiga bayna annaaska ah yatanaawalu hamsata anwaac shan nooc baa uu qaadanaya midka ugu horeeya asulxu bayna almuslimiin wa ahlu lxarbi asulxu bayna almuslimiin wa ahlu lxarbi in la heshiisiyo dad muslimiin ah iyo dad maxay ah ahlu xarbi ahoo de dadka lala dagaalamaya ah kaa sulxi baa ladhaha waa kow haaniyan ka labaad sulxun bayna ahli lcadli wa ahli lbaqyi sulxun bayna ahli lcadli wa ahli lbaqyi in la heshiisiiyo dad ahlucadli ah oo cadaalad ku shaqaynaya iyo dad ahlulbaqyi ah oo budhcad ah oo isku dhacay in la heshiisiiyo oo muslimiinta ka mid ah sulxun bayna ahli lcadli wa ahli lbaqyi min almuslimiin ka saddexaad sulxun bayna zawjayn sulxun bayna azawjayn labadii qof ee lamaanaha ahaa isqabeen noloshu ka dhexaysay hadday isqoonsadaan in sulxi heshiis la geeyo idaa khiifa shiqaaqu baynahumaa idaa khiifa shiqaaqu baynahumaa waa goorma marka looga boqo inuu khilaaf dhex taagan yahay ama ka dhex dhacaba sulxun bayna azawjayni idaa khiifa shiqaaqu baynahumaa imise waa intaas saddex kan afraad waxa weeyaan islaaxun bayna almutakhaasimayn islaaxun bayna almutakaasimayn in la islaaxiyo laba doodaya laba qof oo doodaya laakiin qayd bay leedahay waxaa la yidhaahdaa fii hayri lmaal waxay ku doodayaan waa maxay fii hayri lmaal islaaxun bayna mutakaasimayni ish fii hayri lmaal maal waxaan ahayn bay isku hayaan marka in la heshiisiiyo ka u dambeeya islaaxun bayna mutakhasimayni fi lamwaal islaaxun bayna mutakhasimayni fi lamwaal marka maxaa u kala farqiya midna waa fi hayri lmaal midna waa fi lamwaal haddaba shantaa nooc ee sulxiga ka mid ah mu'alifku midkuu u jeedo waa kee yaa ka jawaabaya man minkuna yujiib yaa ka jawaabaya shantaa keeba ujeeda mualifku hadda ka u dambeeya dhade ka u dambeeya soo ma ka u dambeeya oo maxay ku saabsan maal ku saabsan hantaa sheekhu hadda shantaba abwaabta fiqhiga lagu daraaseeyaa laakiin iminka baabkan baabu sulxi midkuu ka hadlaya waa kee nawc alkhaamis nooca shanaad oo maxay ah islaaxu bayna mutakhasimayni fi lamwaal in la islaaxiyo kuwa isku haya maxay maxay isku hayaan maal bay isku hayaan muraadka mu'alifku marka waa sidaa waaya wuxuu yidhi sheekhu wa fiihi waxaa ku sugan baabkan gudihiisa marka midkaa maalka laftiisu saddex qaybood buu noqon karaa maalka isku haynta lafti saddex qaybood buu noqon karaa mid waxaa la yidhaahdaa asulxu cala aliqraar asulxu cala aliqraar waxaa hadda kaynu qaybinayno waa kee kii shanaad baynu qaybinaynaa soo ma ee maalka la isku hayay asulxu cala aliqraar waxaa kaloo la yidhaahdaa asulxu cala alinkaar waa isu cagsi sooma asulxu cala alinkaar kii hore wuxuu aha asulxu cala aliqaar kanna waa maxay asulxu cala alinkaar ka saddexaadna waa asulxu cala asukuut asulxu cala asukuut saddexdaas qaybood buu galaa haddii aan la idmaayo iqraarku ee waxaan odhan laha sulxigu haddaan faahfaahinno asulxu cala aliqraar waxa weeyaan heshiis iyo sulxi ka dhashay wax laysu qiray tusaalaha lagu fahan tusaaleeyo tusaalu wuxuu noqon karaa gabadh la yidhaahdo maryama ayaa waxay wax ku sheegatay gabadh xaawo la yidhaahdo waxay tidhi haddaan maryamo ahay waxaan wax ku leeyahay gabadhan la yidhaahdo xaawo ayaan wax ku leeyahay xaawo arrintii way u qirtay xaawo arrintii way u qirtay markaasuu gabadhii maxaawo ahayd baa waxay tidhi walaal waxaad igu lahayd hadda ma wada haye ee intaa iga qaado waxay ku tidhi intii aad igu lahayd ma hayo ee intaa qaado maslaxa ahaan arrinta aan ku dhammayno kuma dafirsanin waxaad igu leedahay oo ma dafirsani waad igu leedahay boqol kun baan kugu leeyahay boqol waad igu leedahay ee kontonkaa kun qaado ma dafirsani soo ma ku inkari maayo ama gabadhii lacagta lahayd baa waxay tidhi boqol kun baan kugu lahaa soo ma ogid haa waan ogah konton baan kuu daayey kontonkaygii kale isii saasay ku heshiiyeen kaa maxaa la yidhahda asulxu cala aliqraar waa heshiis wixii laysku lahaa laysu qirsan yahay heshiis wey laakiin maxaa laysu qirsan yahay wixii laysku lahaa ama kii wax lahaabaa wax ka tegaya wixiisii inta kale isii odhanaya ama kii lagu lahaabaa muxuu odhanayaa intaa iga qaado oo intaana iska kaydaa ka labaad waxaa la yidhahdaa asulxu cala alinkaar heshiis ka yimid wax laysu sheegtay layskuna dafirsan yahay wixii waa laysu sheegtay waana laysku dafirsan yahay maryamo iyo xaawa wax isu sheegtay maryama waxay tidhi xaaway waxbaan kugu leeyahay anigu markaasaa xaawa waxay tidhi iguma lihid waxa aad sheegayso boqol kun baan kugu leeyahay xaawana maxay tidhi iguma lihid boqolka kun aad sheegayso waxaa lagu heshiisiiyey labadoodii meeshii dhaar ay arrintu iman lahayd iyo hawl kale ay geli lahaayeen heshiis baa waxaa lagu heshiisiiyey dacwad iyo dood iyo ile dhaar iyo waxbaa meesha imanaya eh ee qofkan haddii dee uu diido dhaar baa lagu yeelanaya soo maha waxbaa meesha imanaya si waxaa looga badbaado waxaa un waxaad ku heshiisaan waxaa iska bixi qofka in la yidhaahdo marka waa heshiis wax la dafirsanaa lagu heshiisiiyey labadii qof inay waxunqu iska bixiyo kii wax loo sheeganayay si looga gudbo doodaya dhaarta ka saddexaad waxaa la yidhaha asulxu calaa sukuut maryama waxay tidhi xaaway boqolkun baan kugu leeyahay xaawo way aamustay waa heshiis ka dhashay aamus xaawo way aamusto ma odhan waad igu leedahay mana odhan iguma lihid way aamustay soo maa waa heshiis aamusnaan ka dhashay xaawo waxay tidhi waa igu leedahay lacagtiina ma odhan waan eh, iguma lihidna may odhan sidaa awgeed mana qirin gabadhi mana inkirin kii markaa gabadhii maryamaahayde wax sheeganaysay maadaama xaawa i aamustay ayaa waxay tidhi mar haddaad aamustay boqolna aan kugu lahaa konton baan kaa daayay kontonka kale ii keen waayahay bay tihi hoo kontonkii qaado kaana maxaa la yidhahdaa asulxu cala sukuut waa sulxigii heshiiskii aamus ka dhashay adaabidu walu daabidka u horeeya marka hadda waxaynu soo sheegnay shuruudii muslixa oo imise ahayd ten shardi bay ahayd saddex waxaynu soo sheegnay anwaacdii sulxigu uu lahaa oo imise qaybood ah shan waxaynu sheegnay shantaa nooc nooc aynu u jeedno oo mu'alifku u wato oo ahaa noocii shanaad waxaynu sheegnay noocaa shanaad aqsaamtu u qaybsamayo oo imise ah saddex ah ayib hadda waa ku wacdaya baabka marka adaabit alwalu daabidka u horeeya idaa aqara hadduu uqiro lilmudacaa kii wax sheeganayay kii wax sheeganayay ee daynta lahaa lilmudaci kii mudaciga ahaa ee wax sheeganayay ee xoolaha lahaa bidaynin dayn hadduu u qiro aw caynin ama cayn u qiro oo fa asqada markaa mudacigii uu rido bacdahaa qaarkeed sax waa ansaxaya halkan wuxuu u haddii idaa aqara hadduu qiro lilmuddaci kii wax sheeganayay bidaynin dayn hadduu u qiro kii uu wax u sheeganayay yaa wax loo qirayaa muddaci iyo mudca caleyhi baa horta kala jira muddaci waxaa la yidhaahdaa ka wax sheeganaya inuu leeyahay muddaca calayhina maxaa la yidhahdaa ka loo sheeganayaa la yidhaahdaa marka idaa aqara hadduu u qiro lilmudaci kii wax sheeganayay hadduu u qiro kii wax loo sheeganayay bidaynin dayn uu u qiro oo yidhaahdo ninkii wax lahaayo wixi aad ugu sheegatay waad igu leedahay oo wax ka qiranaya waa kee mudaca calayhiga wax qiranaya aw caynin ama cayn uu ninkaasi gaadhi buu iga hayaa wax la garan kara somaa cayntiis waa hayaaye waa runtii buu yidhi oo fa asqata markaa uu ka rido kee ridaya almuddaci dhade fa asqaa almuddaci kii wax sheeganayay ayaa wixii maadaama loo qiray oo aan dood iyo dafiraan laga hor keenin ayaa waxbuu ka riday bacdahaa dayntii qaarkeed